يا طالبا للعلم يرجو نفعه اسمع نصيحة ناصح معوان أخلص لربك في أمورك كلها فالمخلصون هم أولو العرفان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحوال بناء الأمر درسigani waa darsigii aynu soo qaadanay waxa weeye wuxuu labada sheekh raximahum اllahu tacaala kaga warramayay ficlamarka waxay dhammaystireen axwaashii ficlamarkuu lahaa ee ugu badnayd ee ay kutubtu u qoraan afar xaaladood waa inta ugu badanee la siiyo xaaladaha ugu badanee la siiyo weeye kutubta qaarkood saddex xaaladood bay usoo celiyaan ba afarta ay usoo celiyaan waxa weeye ayay labada sheekh ka warrameen marka wuxuu ka bilaabaya isagu amilada labada sheekh ka bilaabeen mabniyu cala sukuun oo ficil amarka sida asalka ah mabniyu cala sukuunkii wuxuu ka dhigay nadif asnaanak ilkaahaga nadiifi bacda alakli akliga dabadii cunista dabadii tamahal fii sayrika miyuru soco istamic nusxa abiibi dhegayso ama qaado talada dhakhtarka nadif tamahal istamic sidaynu darsiga u sharaxnay waa ficil amara afcaalu amri weey waana wixii ka soo hadhay saddexdii xaaladood ee gaarka ahaa wixii ka soo hadhay alifulinain iyo waaw ljamaaca iyo yaa lmukhaaba lama xidhiirin waa xaaladii koobaad nuunu tawkiid lama xidhiirin ficilada waa xaaladii labaad muctalulaakhir ma aha oo ficladani xarfcilla uma dambaynin waa xaaladii saddexaad saddexdaa xaaladood wixii aan ahayn ficla marku wuxuu noqonaya mabniya cala sukuun naif maadigiisii wuxuu aha nadafa ma aha muctalulaakhir fa baa u dambayso xaraf saxiixa nuunu tawkiid lama xidhiidhin marka naif idhaahdo alif unayn iyo waaw ljamac iyo almukhaaaba lama xidhiidhin wixii ka soo haray marka waa mabniy calى sukuun tamahal istamic ficlu amrin mabniy calى sukuun qaybta kale istayqidna haweenow toosa mubakiraatin wakti hore dinkokalahiya ajidna wanaajiya طabkha طacaami cuntada karinteeda hadibna awlaadakuna caruurtiinna ilmihiinna awlaadiinna edbiya oo tarbiyeeya istayqidna ajidna hadibna waxaa la xidhiidhay ficillamaradan nuunu niswa iqra iqra'na ijlis ijlisna uktub uktubna ifham ifhamna nuunu niswa la jamaacat nisa bay kutusaysaa yani haweena ayaa nuuntani ay kutusaysaa istayqidna waxaan odhanayaa xaaladdii koowaad ma ah ee lagu berin jiray calaa xadfi nuun waayo kuwaas waxay ahayd inuu alif ulinayn la xidhiidho ama waaw ljamaaca ama yaa lmukhaaaba saddexdii midna lama xidhiidhin xaaladii labaadna maaha nuunu tawkiid lama xidhiidhin miya cala fatxi la odhan maayo leanno nuunu tawkiid lama xidhiidhin nuuntani nuunu tawkiid maaha xaaladii saddexaadna maaha ficilku muctalulaakhir maaha oo saxiixulaakhir wixii saddexdaa xaaladood ka soo hadhay muxuu noqon jiray ficil amarku mabniyun cala sukuun isagoo nuunu iswahaas la xidhiidhay ayaa ficilku haddana uu yahay mabniya cala sukuunkiisi istaqidna ficilka akhirkiisi wuu sukuunsan yahay waa mabniya cala sukuun ajidna hadibna iftaxna udkhulna ukrujna mabniya cal sukuwe labadaa qaybood markaanay waxba la xidhiidhin iyo marka nuun nisbo xidhiidho waa isku mido waa mabniya cala sukuun oo xaaladda koobaad buu ka dhigay mabniya cala sukuun waana sida ficila markuu uu badan yahay tajanabana almizaax alkaiir caashirana ikhwaanaka bilmacruuf ukhrujana ila alxuquul nuunu tawkiidi haqiila la xidhiidhay ixfadan cahda sadiiq الصديق أحسنا إلى الناس أوقدا مصباحك محل حديد nuun tawkiid alkhafiifa labada jeerba muxuu noqonaya ficlo marku nuun tawkiid ba hadday la xidhiidho sawaء kaanat haqiila aw khafiifa muxuu noqonaya mabniyu calى اlfaطxi weeye mabniyu calى اlfaطxi liitiصaalihi binuun الtawkiid alqi الshabakata ya صayaadu udcu طabiib taxara صidqa fima taquul alqi udcu taxara waa muctalulaakhir ficiladan haddii ficil amarku ka yimaado ficil muctalulaakhira oo akhirkiisu xarficilo lahaa maxaa lagu bineeya mabniyu yubna calى xadfi xarfi اlcila alqi xarfu cilaha laga tuuray mxuu ahaa alif waaw ya midku yahay ya baa laga tuuray wاlkasraةu qablaha daliil calayha hadihi اlkasra tadul calى ana xarف اlcila almaxduuf huwa ya udcu ficlu amri mabniy calى xadfi xarfi اlcila wahwa اlwaaw wاdamaة qablaha daliil calayha taxara ficlu amri mabniy calى xadfi xarfi اlcila wahwa alأlif wاlkasraةu qablaha daliil calayha alqi kasradaasi waxay kutusaysaa in meesha ya laga tuuray maxay ku tusaysaa damadaas in wow laga tuuray taxara fadxadaasina maxay ku tusaysaa in alif laga tuuray xataa xaraf xarfu cillaha la tuuray noociisa waa la garan karaa alif iyo waaw iyo ya midku yahay iftaxa akrima uhzuza maxaa lala xidhiiriya ficil amarkii alifun inayn muxuu noqonaya marka mabniyun calaa xadfi annuun ijmacuu istaximuu ukhrujuu maxaa lala xidhiiriya waaw اljamaca muxuu noqonaya mabniy calى xadfi الnuun ratibii akliqii ixfadii waxaa lala xidhiidhiyey ya اlmukhaطaba muxuu noqonaya mabniy calى xadfi الnuun goormuu noqdaa ficil amarku ama lagu bineeya calى xadfi الnuun saddexdaa midkood marka la xidhaa alif الاثnain ratiba ratiba waaw اljamaaca ratibuu iyo ya lmukhaaطaba ratibii alif الاثnain akliqa waaw اljamaaca akliquu ya lmukhaaطaba akliqii ixfadaa ixfaduu ixfadii waa mabniy calى xadfi الnuun khulaasada ama qaacidada sheekhu labada sheekh waxay yidhaahdeen yubnى ficl اmri ficlo marka waxaa lagu bineeya calى الsukuni baa lagu bineeya yubnى ficl اmri maxaa lagu bineeya calى الsukun ti asalkiibu ka bilaaba inaguna aynu ka dhigayna waxa soo haray lannu saddexda kale way cayiman yihiin meelahoogaa la tirinaya oo la tilmaamaya sukuun baa lagu bineeyaa ida kaana صaxiixa اlآakhir markuu صaxiixu اlآakhir yahay walam yatasil bihi shayun waxba aanay la xidhiirin waa صaxiix اlaakhir muctalulaakhirkii baa ka baxay lannahu yubna calى xadfi xarfi اlcila walam yatasil bihi shayuna wuxuu ujeedaa waxyaabo kale hadday la xidhiidhayaan waa laisku ogolaya waxaan la ogolayn nuunu tawkiid inay la xidhiidho lanna waxay ka dhigaysaa mabniya cala alfatxi waxaan la ogolayn alif linain iyo waaw ljamaca iyo almukhaaaba inay la xidhiidhaan haddii kale kuwahaasi hadday la xidhiidhaan wuxuu noqonayaa mabniya cala xadfi nuun wakadalika waxaa sidaas oo mabniya cala sukuun noqonaya ida اtasalat bihi nuunu niswa hadday la xidhiidhaan waa mabniya cala sukuun wayubna cala alfatxi waxaa lagu bineeyaa ida اtaصalat bihi nuun الtawkiid markay nuuntaasi la xidhiidho idhabanna iyo idhaban labadaba ficilka akhirkiisa u fadxisan yahay وyubnى calى xadfi xarfi اlcila waxaa lagu bineeya in xarfu cilaha laga xadfo oo laga tuuro ida kaana markuu yahay ida tasla ma odhan lanna xarfu cillo wax la soo xidhiidha maa ficilka oo marna laga reebi karo marna lagu soo dari karo ida kaana markuu yahay muctala alaakhiri wayubna calى xadfi nuun baa lagu bineeya ida اtaصalat bihi marka la xidhiidho alifu اثnayni ama alifu اlاثnayn oo taa dambe aad algeliso iska sax aliftii labada labadii kutusaysa alifu اثnayni laba aliftood oo waaw jamaacatin ama jamaaco raga wowdood oo yaau mukhaaطabatin ama haweeney lala hadlaya yadeed saddexdaa midkood haddii aan la xidhiidhaana waa mabniya calى xadfi nuun idhabaa idhabuu idhabii tamriinaat cayin fi اlcibaaraة اlaatiyati afcaal اlamri almabniyaةa calى الsukuni wاlmabniyaةa calى اlfatxi wاlmabniyaةa calى xadfi اlآakhiri wاdkuri الsababa fi kuli xaal bayaami cibaaraadkan soo socda waxaad ka soo saartaa wax alla wixii ficla mara dabeedna afartii qaybood u kala qaybi mabniya calى sukuun mabniya calى اlfatxi mabniya calى xadfi اlaakhir mid buu ka tegay xadfi اlaakhirku isku daray xadfu اlaakhir aakhirka la tuuraya u kala duwan yahay qaar nuun baa laga tuuray nuun baa laga tuuray waa xadfu nuun qaarna maxaa laga tuuray xarfu cila laga tuuray oo waa xadfu xarfi cila afar inaad u qaybisa weya mabniya calى sukuun mabniya calى اlfatxi mabniya calى xadfi xarfi اlcila iyo mabniya calى xadfi adnuun xadf aakhir buu labadii isku keenay wadkuri sababa fii kulli ama fii kulli xaali mid walba sababtana sheeg idaa zaaraka sadiiqun haddii uu ku soo siyaarto saaxiib ama marka uu ku soo siyaarto falqah bilbishri falqahu bilbishri waxaad kula kulantaa ood kala hor timaadaa weji fura wabaaliq fii ikraamih aad u ikraam aad ku xeel dheero ikraamkiisa iyo ixtiraamkiisa iyo soo dhawayntiisa waasqi dhegayso ilaa xadiiii wuxuu ku leeyahay sheekadiisana u dhigraane wajcalannahu waxaad ka dhigtaa yashcuru kii dareemaya kaannahu fii manzilihi wa bayna ahlih inuu gurigiisii iyo ehelkiisii dhex joog ka dhig waidaa araada marka uu doono alinsiraafa inuu tego fashayicannahu ila albaabi albaabkaus gaadhsii albaabka gaadhsii sii dhowe tashiicii tashiicu ljanaaza fashayicannahu ila albaabi ilaa albaabka gaadhsii washkurannahu calaa ziyaarati ugu mahadnaq ziyaaradiisa shukran laka calaa ziyaaratik warju rajee an yacuuda ilaa ziyaaratika inuu ku soo noqdo u sheeg inaad rajaynayso an ilaa ziyaaratika fi lfuras alqariibati fursadaha dhow markuu wakti helo jaanis helo inuu ku soo siyaartana ka rajay marka aadaabtii yani qaar ka mida buu halkan ku qaaday ida zaaraka sadiiqu falqahu bilbashri ilqa wuxuu ka yimiday laqiya maadigiisu la kulmay laqiya daariciisu muxuu noqonayaa yalqaa wuxuu la kulmaya yalqaa wuxuu leegyahay yansaa yakhshaa yanhaa muxuu noqonaya amarkiisa yalqaa muxuu noqonaya amarkiisa ilqa yakhshaa muxuu noqonaya ikhsha yansaa insa ilqa weeyaan ilahu de marka la geliya ala baa loo akraya ansa iyo wansa bay noqonaysaa iyo waksha daad xaraf ka horreysiiso laakiin asalku iksha iyo insa iyo ilqa weeye ficlu amrin haye ficlu amrin mabniyun calaa xadfi xarfi اlcila iksha bay isku mid yihin wabaaliq ku xeel dheerow ficlu amrin mabniyu cala sukuun waxba lama xidhiidhin karo waana saxiix baakhr wa asqi ilaa xadiiii dhegayso asqi wuxuu ka yimid asqaa yusqi asqi sida alqaa yulqii alqi asqi haya ficlu amrin mabniyun calaa xadfi xarfi اlcila yaa baa laga tuba wajcalannahu ijcalannahu ijcalanna ficlu amrin mabniyun cala alfatxi maxaa la xidhiidhay nuunu tawkiid ijcal buu ahaa ijcal nuunu tawkiid baa lala xidhiiya ijcalanna dana ha baa lala sii xidhiiya damiir ijcalannahu ijcal ijcalanna khafiifa hadday tahayna ijcalan baan u akhraya ijcalan ficlu amrin mabniyu calى اlfatxi itisaali bin wإida araada اlinsiraafa fashayicannahu shayicannahu shayic weeyaan amarku shayaca yushayicu shayic kacallama yucallimu callim wakabara yukabiru kabir sabaxa yusabixu sabix شayعana فicل أمr mبنiي عalى الفaتح لاtiصاaلihi bنون التwkيid وhkurana فicل أمr mبنiي عalى الفaتح لاtiصاaلihi bنuن التwkيid saddex فiciloo nuun التwkiid la socdo isdaba dhig اجcalana شhayعana وshkurana yarjuu an yacuuda ilaa ziyaaratika fi lfuras alqariiba ficilaan warka halkaa ku jira muxuu yahay muxuu yahay kaas urju maadigiisii muxuu aha raja mudaarici yarjuu wow buu leeyahay amarkii maxaa la odhanaya urju maxaa laga tuuray oodii ficlu amrin mabniyu mabniyun haya على xadف xarف الcilة wahw اlwaaw urju warju oba laga tuuray waay intaasaa ku jirtaan u malaynayaa tamriirka labaad haati أmra kuli ficli min alأfعاal الmaadiyaة الآtiية bxayثu yakunu maraة mabniya عalى الsukun وmaraة mabniya عalى الfaتxi وmaraة عalى xadف الnuun mabniya yani عalى xadف الnuun afartiiba soo mashin ficladan maadiga soo socdaa waxaad ka soo qaadataa ficlamar ficlamar ka samee ficlamarkaasi ha noqdo marna mabniya cala sukuun marna mabniya cala alfatxi marna mabniya cala xadfi nuun mid buu ka tegaya afartii mabniya cala xadfi xarfi alcilla lanno ficiladani dee xarficillo ma laha muctalulaakhir maaha haddii buu muctalulaakhir yunbuu ficilku noqon karaa mabniya cala xadfi xarficilla oo xarficillau lahaa laga tuura kataba kataba afartii xaaladood ee ficil amarku lahaa afartii xaaladood kataba markaan amar ka samayno saddex xaaladood baad samayn kartaa waxaan ka dhigi karnaa kataba mabniyun calaa xadfi nuunti waxaad la xidhiisaa alif ulinayn waaw ljamaca iyo almukhaataba la xidhi kataba horta kataba yaktubu amarki muxuu noqonaya kataba yaktub ay uktub uktub la xidhiidhi alif ulinayn waaw ljamaca iyo almukhaataba uktuba uktubu uktubi mabniya cala xadfi nuun sow kamaynaan dhigin waxaad ka dhigtaa mabniya cala fatxi oo nuunu tawkiid la xidhiidha uktub uktubanna iyo uktuban labada midkaa doonta uktubanna iyo uktuban markaana waa mabniya cala fatxi sooma waxaad ka dhigtaan mabniya cala sukuun waxbaa la xidhiidhin uktub maanu mabniya cala sukuun ahayn ama nuun nisfa la xidhiidhi waa la mide sukuun uun bay iyaduna ka dhigaysa uktub la xidhiidhnuuniso dumar badana ma uktubanna miya uktubna kala barta nuunu tawkiidka iyo nuun iswaha waa inaad aad usoo arrintaa usoo jilaysaa uktubna nuun iswaha waxa ka horeeya la reebaya nuunu tawkiidkana waxa ka horeeya waa la xarakaynaya weliba waa la fadxinaya inta badan waa la fadxinaya marka iskumeeka labada nuun nuunuhuna isku mid maaha nuunu towkiidku ama waa nuun shadan oo laba nuunood ka kooban ama waa nuun reeban labadaa wax ka dhexeeya ma jiro ama waa la shadaya ama waa la reebaya nuun suu labadaa midna maaha waa nuun keliya oo aan shadnayn oo kor dhigan mana reebna mana shadna nuunu ama way shadantahay ama way reebantahay waxa ka horeeyena way ku kala duwan yihin nuunu towkiidka nuun suuh nuun suuha waxa ka horeeya waa in la reebo nunta jamacatu niswa niswada kutusaysa haweenka badan waxa ka horeya waa inaad reebto iqra'na idhabna ijlisna udkhulna nuunu tawkiidkana waxaa ka horeeya waa inaad fadxiso waa inaad xarakayso weliba halkan fatxa weeye idhabanna iqra'anna iyo iqra'an marka uktub uktubna waa mabniya cala sukuun maxaynu ka dhignay ficilkii uktub saddex qaybood baynu marin mabniy calaa xadfi nuun baynu ka dhigna maxaad odhanaysaa mabniy calaa xadfi nuun uktuba uktubu uktubi soo ma mabniy cala alfatxi ka dhiga uktubanna ama uktuban waxaad ka dhigtaa mabniyun cala sukuun uktub ama uktubna ayay ficilka kalena saa u gale fahima fahima yafhamu haye yafhamu ifham mabniy cala alfatxi ka dhiga فhmn mبنiي عalى xadف الnوn فhma فhmu فhmi mبنiي عalى الsukوn فhm iyo ifhamna اجتahda yجتahidu اجتahid sow maah mabniyi calىa xadfi nuun ka dhiga ijtahada ijtahida baan u jeeda ijtahid ijtahida ijtahiduu ijtahidii mabniya cala alfatxi ijtahidanna ama ijtahidan mabniya cala sukuun ijtahid iyo ijtahidna istafhama wuu weydiiye weye istafhama mabniya cala xadfi nuun istafhama istafhima istafhimu istafhimii mabniya cala fatxi istafhimanna istafhiman mabniya cala sukuun istafhim istafhimna muhadigu waa istafhama yani sa'ala su'aalan ma huwa hada shay istafhama yani طalaba alfahma bal ifahansii waxaan ii sheeg u weydiin weeye macnaheedu istafhama yastafhimu istafhim weeye amarku waxay isla mid yihiin istakhraja yastakriju muxuu noqonaya amarku istakhrij istakfara yastakfiru muxuu noqonaya amarkeegu istakfir istakfira istakfiru istakfirii ficlu amrin mabniya cala xadfi nun wastakfirii lidanbiki istakfiranna istakfiran فعل أمر مبني على الفتح استغفر iyo استغفرna فعل أمر مبني على السكون هاتي أفعال الأمر من الأفعال المطارعة الآتية مع المحافظة على ما اتصل بها إن كانت متصلة بشيء وبين على أي شيء يبنى كل فعل أمر تأتي به wuxuu hi haati afcaal alamri min alafcaali almuaaricati alaatiya kuwan soo socdaa waa ficilo muaarica waxaa laga rabaa inaad ficil amarkoogii keento maca almuxaafada adigoo ilaalinaya calaa ma اtasala biha wixii la xidhiidhay in kaanat haddii ay tahay mutasilatan bishayntii wax la xidhiidhsan wabayin caddee calaa ayi shayin yubna kullu ficli amrin waxa lagu binaynaya ficil amar kasta oo tatii bihi aad la timaado ficilo mudaarican waxaad ka samaysaa ficil amar ficil amar ka samee dabeedna ficil amarkaa waxa haddii wax la xidhiidhsan yihiinna la xidhiidhi ma garanaysaa la xidhiidhi la xidhiidhi ma garanaysaa wixii la xidhiidhsana ka jarin waxa lagu binayeyna sheeg yahdii yahdii amarkiisi muxuu noqonayaa ihdi icraabkiisi ficlu amrin mabniyan ihdi mabniyan calى xadfi xarf اlcila yjlisaani waa laba qof mogta fadhiistundhe laba qof ijlisa ficlu amrin mabniy calى xadfi nuun nuuntii la tuurayna waa tande yjlisaani maanay nuuni ku jirin taasaynu ka tuur ijlisa yashrabuuna اشhrabuu ficlu amri mabniy calى xadfi الnuun tanaamiina heblaayey waad seexanaysaa anti tanaamiina ya faaima haye naami naami seexo ficilo marka caadigii marka nin la farayo waa nam dadka qaarkood waa khaldaanoo num iyo waxbay dhaha nam wey nam sida khaf gabadhuna waa naami naami khaf kaafi bay noqonaysaa kaafi imka maala qul gabadhu waa quulii halka ninkii qul laga leeyahay quulii markaad tidhahda qum gabadhu waa quumii biic markaad tidhahda ninkii gabadhu maxay noqonaysaa biicii sir markaad tidhahdo sir gabadhu waa siri marka waxba aad ku soo biina nam waa naami tanaamiina lam tanaami naami qaab loo sameeyo leeyaho halkeyga insha allah sarfiga iyo kutubta kale naxwe intan ka weyn aad ku dhigan doontaane naami wey ficlu amrin mabniyun naami heblaayo seexo ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nuun nuuntiina tanaamiinada tan ku jirta mudaarica ku jirta xadfi nuun yalcabna dumarkii way ciyaarayaan haye yalcabna amar ka samee dumarow ciyaaran dumar badan ilcabna ilcab weyaan laciba yalcabu ilcab soo ma yalcabu ilcab waxay isla mid fahima yafhamu ifham nuun niso ku dar ifham ifhamna ilcab ku dar nuun niso ilcabna ficlu amrin mabniyin al sukuun yagtubu amar ka samey utub waxba lama xidhiirsana markaa ka waxaan waxba la xidhiirsanayn waxba lama xidhiirinsa adu ficlu amrin mabniyun cala sukuun ihdi ijlisa ishrabu naami ilcabna uktub weeye waxa lagu binaynayno kala dudwan ihdi waa ficlu amrin mabniyin cala xadfi xarfi اlcila ijlisa waa ficlu amrin mabniy cala xadfi nuun ishrabuu ficlu amrin mabniy cala xadfi nuun naami ficlu amrin mabniy cala xadfi nuun lanno alif الاثnain waaw اljamaca ya lmukhaطaba la socota ilcabna ficlu amrin mabniy cala sukuun anuun nisba uktub waa صaxiix اlakhir waxbana lama xidhiidhi ficlu amrin mabniy cala sukuun حول الجمل الآتية الجملة الآتية إلى خطاب الاثنين ثم جماعة الذكور ثم إلى خطابة المفردة المؤنثة إلى خطاب المفردة المؤنثة وبين نوع بناء فعليهما في كل حال جملada soo socota waa hal jumlo keliya xawil اljumlata aljumla buu odhan laha hadday ka badan yihiin laba ka badan yihiin xawil اljumlaة اlaatiyata jumlada soo socota waxaad u bedeshaa ilى khiطaab الاثnain iminka nin keliya lagula hadlaya laba nin kula hadal uma jamaacati ukuur uma ilaa khiaabi jamaacati ukuur haddana rag badan kula hadal uma ilaa khitaabi lmufradati اlmu'anaa haddana gabar keliya kula hadal wabayin nooca binaa'i ficlayhima laba ficiloo meesha ku jira waxa lagu bineeye sheeg fii kulli xaalin mar kasta dib baa loo qoraya markaa jumlada ismac hebelow maqal nusxa abiibi talada dhakhtarka qaado wacmal bihi ku dhaan nusxigaa ku dhaqan laba ficila mar baa ku jira ismac iyo wacmal nin baa lala hadlaya iminka laba nin laba nin kula hadal laba qof ismaca nusxa abiib wacmala bihi maxay noqdeen labadii qof alif lisnayn baa la raacinaya ismaca iyo iyo icmala bay noqdeen icmala icmal icmala rag badan kula hadal waawljamacu la xidhiidhi ismacuu iyo icmaluu gabadh keliya kula hadal yaa lmukhaaba lala xidhinaya ismacii iyo iyo icmaltina maxay noqonaysaa icmalii icmalii ama wacmalii wowda markaad akhrido wowda akhrido waaba intaa ismac iyo icmal nin baad la hadlaysaa ismacaa icmalaa laba qofaad la hadlaysaa ismacuu icmaluu jamac ragaad la hadlaysaa waawljamaca gabadhii kale ahaydna waa ismaci iyo iyo maxay iyo icmalii weeyaan inta kale wax isbedelaya ma jiraan ismaci nusxa abiibi wacmalii bihi lan bihiida nusxigee mar walba u noqonaysa ficilku ma isbabedelaya iyo waxaad la xidhiirso iyo xaaladda lagu banaynayo waayahay tamriinka ugu dambeeya tamriin asaabic fi اlcraab namuudaj urju اlkhayra urju ficlu amrin mabniyu calى xadfi اlwaawi buudi urju ficlu amrin mabniyu calى xadfi اlwaawi mabniyu calى xadfi xarfi اlcila inaad tiraa wey u cayimaya isagu xarfu cilihii la tuuray aba tacyiin looma baahno mabniyu calى xadfi xarfi اlcila xarfu cila laga tuuray dii loo baahda in la sheego wahwa اlwaawu wاdamatu qablaha daliilu calayha alkhayra mafcuul bihi mansuub biاlfatxa waa wixii la rajaynaya khayr hayrku faacil maaha intabihuu lidarsi cashirka dhegaysta soo jeesta intibaah intabihuu ficlu amrin mabniyun calaa xadfi noon waawaljamaca la socota wlwaawu faacil mabniya cala sukuun wowduna waa faacilki lidarsi allaamu xarfu jar mabniya cala kasri laamtu waa xarfu jar wdarsi majruuru bilaam wacalaamatu jari alkasr acrib اljumal wdarsuna waa la iska odhan kara wdarsu yani laakiin addarsi buu ahaa addarsidu majruur bilaam acrib اljumal اlaatiyata icraab jumlooyinka soo socda imtati اljawaada faraska fuul faraska kor imtati aljawaada igsilna dhaqa ama maydha almalaabisa dharka acima الفقراء فقرada quudiya اqطifana الأزhاara ubaxa guro اqطifana gooso ama guro alأزhaara ubaxa dhammaantood wada craabi karaysaa jublooyinka gaar ahaan ficil amarka imtaطi اغsilna aطcimaa اqطifana waa intaana lasoo craabo والlah أعلم